رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا waxaan meesha ka gelaynaa baabka lagu magacaabo inuu istixbaab yahay ama ay fiican tahay in laga tago libaaska midka tarafuca ah midka israafka ah ee xadgudubka ah tawaaducan inaad weysay ma ahee waad heli kartaa inaad gadato laakiin tawaaduc dartii ayaad markaa uga tagtay qad sabaqa wuxuu noogu soo hormaray fii baabi fadli iljuu iyo wa khushuunati markaan maraynay jumali koox ayaa noo soo martay ama xoogaa ama qeyb oo tatacallaqu bi hada daadkan ee kan ah ku lug leh oo ku tacalluqa wacan mucaad ibni ams ana rasuul allahi qaal rasuulkii alla wuxuu yiri man taraka qofkii ka taga allibaas libaaska kiisa tarafadka ah ee ducita wahwa isagoo kari kara isagoo awood u leh inuu xirto dacaahu allaahu ilaahay wuxuu uga wacaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo calaa ru'uusi alkhalaa'iqi calaa ru'uusi alkhalaa'iq baa looga wacaa khalaa'iqda oo dhan dushooda xataa yukhayirahu ilaa loo qiyaar geliyo min ayi xulali iimaani dharka iimaanka mid allaa la midkii shaaa uu doono yalbasuhaa inuu markaa xirto rawaahu tirmidida xadiidkaa wariyey wa qaala xadiidun xasan buu yiri oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa dad dharka tarafuca ah dadka u qaadigii u sarreeyay inay u khiyaargelino xiranka iyo bilabaha iimaanka mid allaa la midii markaa uu doono baabu istixbaabi tawasuti fi llibaasi dharka la xiranayo in dhexdhexaad laga dhigo macnaha mid daciif ah oo dhammaan raba oo duug ah oo raqiis ahna inuusan qofku qaadanin ku qaali ah oo aada u badanna inuusan labisanin laakiin tawasudka iyo dhexdhexaadka uu markaa ku socdo walaa yaqtasiru calaa maa yujrii bihi walaa yaqtasiru inuusan ku gaarsan calaa maa yujrii bihi waxa qofka aad u liito laga sayo ligayri xaaja iyo walaa maqsuudin sharciyin aydan markaa jirin qasad iyo dan sharci ah iyo xaajo keyrkeedba wa can camar bin shucayb can abiihi can jaddihi qaala wuxuu yidhi qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yuxibu wuxuu jecel yahay an yura inuu ku arko afaru nicmatihi nimcadiisa raadkeeda calaa cabdihi addoonkiisa ilaahay aad buu u jecel yahay addoonkiisa nimca hadday u nimceeyo raadkeeda inuu ku arko rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasan aduu ilaahay hanti ku siiyey xoolo iyo dhar fiican garan kara kaba iska bedeli kara inaad rif ku socotana looma baahna waxa ugu liita ee ugu hooseeya inaadan la bisanin minduu arkaydaa la tilmaamaa afar nebiga oo ku arkay asagoo rif ahoo kobo fiicanna aan wadanin hanaan fiican iyo dhar fiicanna aan ka muuqanin markaasuu yidhi xolama leedahay geel iyo leey aribaan leeha markaasuu ku yiri baa la yiri wa amaa binicmati rabbika faxadih nimcada ilaahay hakaa muuqato ku shukri taajirka wallaabihii la sheegaayo oo kale ha noqonin nin tanaad ahaa ee taajir ah haddana dacas aan isku quuray inuu kaa gato xaaladaasi markaa looma baahno waxaa loo baahan yahay oo dadka laga rabaa waxay tahay nimcada ilaahay siiyey inay markaa ka muuqato ilaahay addoonkiisa nimcaduu ugu nimcay raadkeeda waa inuu ka arkaa baabu taxriimu libaasi alxariiri dharka xariirta labisashadeeda inay mamnuuc tahay ayuu baab u yahay cala arijaali ragga ayay ka mamnuuc tahay iyo wataxriimu juluusihim ku fadhigiisa in lagu fadhiista calayhi xariirtii korkeeda inay ragga mamnuuc ka iyo istimaagihim inay cuskalaan xataa linnisaa'i haweenka dumarku inay xiran karaan dharka xariirta ah sababta waxay tahay ayagu waxaa loogu talagalay litamatuc liziina ninka ragga ah waxaa loogu talagalay awood iyo inuu dhagax jabiyo iyo inuu xamaali noqdo iyo wax noocaas ah xariir xariirta xariirtaiyo jiljilcanaantaa loo diidaya ayuuna ninkii soo dhibtoobay gacmihiisii khorof ka noqday yaa la rabaa mar allaala markuu guriga yimaado inay u raaxeeyaanay dejiyaan sidaa darteed baa dumarkana loo ogolaaday raggana markaa loo diiday wa can cumar bni khataab radi allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi laa talbasuu ha xiranina alxariira xarisahu qofkii ku labista xariir oo ku xirta oo rag ah fi dunya adduunka lam yalbashu fi laakira aakhira ku xiran maaye aakhira ku arki maysid haddii aad adduunka ku xirato mutafaqun calayhi wa canhu qaala samictu rasuula allahi yaquul inamaa yalbasu alxariira xariirta waxaa labistaa man cidda oo laa khalaaqa lahu aan wax nasiiba lahayn cid aan aakhiro nasiib ku lahayn waayo dadka xariirta la distaa khaasatan ragga muttafaqun calayhi idan aad isaga ilaaliyaa la leeyahayo aad kaga digtoonaada wa fii riwaaya lilbukhaari man laa khalaaqa lahu fi laakira waa qofkaan aakhira nasiib iyo khalaaq ku lahayn qowluhu man laa khalaaqa lahu ay laa nasiiba lahu baa loola jeedaa waa idaa nasiib aakhira markaa ku lahayn can anasin qaala qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi man labisa alxariira qofkii xariirta labista fi dunyaa adduunka lam yalbishu ma xirto fi laakhirati aakhiro aakhiro laguu xiri maayo haddaad adduunka xariir ku xirato xariirta adduunku waa ka mamnuuc rijaasha raggu inay in badan iska ilaaliyaan baa loogu talagalay wax badan inay iska ilaaliyaan baa xariirta loogu talagalay ilaa awqaad maxduudaad ah maahan waxbaa lagu daaweeyaa shayga xalaasha ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ummadda u xalaameeyey way caddahay shayga xaaraamtana wuu cadyahay saa darteed baa la rabaa dadka inay xalaasha ku gaadhsadaan wa can anasin radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu ullaahi sala allahu adduunka aakhirati aakhiro kuma labisto muttafaqun calayhi aakhiro ku xiran maayo qofkii adduunka ku xirta waa ragga wa can cali radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayhi wasalama akhada xariiran xariir soo qaaday oo fa jacalahu yeelay fii yamiinihi gacantiisa midigta ah gacanta midigta ayuu ku qabtay wadahaban dahabna wuu soo qaaday fajacalahu wuxuu yeelay fii shimaalihi gacantiisa bidixda ah bidixdana dahab buu ku qabtay midigtana xariir uma kadib qaala wuxuu yidhi ina haadayni labadani xaraamun xaraam bay ka yihiin calaa dukuuri ummatii ummadayda raggooda raggeeda dood baa xadiiska biisnaadin xasan ku soo saaray wa can abi ashcari abi muuse alashcari radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi xurima waa laga xaaraantinimeeyey libaasulxariir xariirta labisashadeeda iyo wadahabi dahabka xirashadiisaba calaa dukuuri ummati ummadayda raggooda wa uxilla waa loo xalaaleeyey liinaafihim haweenkooda dumarkoodana ilaahay wuu u dameeyey ummadayda rawaahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa can xudayfata radia allaahu canhu qaala nahaanaa wuxuu naga reebay annabiyu sala allahu calayh wasalam an nashraba inaan wax ku cabno fii aaniyati aldahabi iyo walfidati weelkan qalinka an akula fiiha iyo inaan weelashaa gudahooda wax ku cunno rasuulku wuu noo diiday wa can libsi alxariiri xariirta bisashadeedana wuu noo diiday rasuulka iyo wadiidaaji diidaajkuna waa nooc xariirta ka mid ah iyo wa an najlisa calayhi inaan ku fadhiisano gaarigaaga barkin xariir ah inaad u samaysatood ku fadhiisataa laguu diiday gurigaaga meel aad kaga fadhiisato xariir baa laguu diiday inaad firaash xariir ah samaysataa laguu diiday waa noo diiday rasuulka sala allahu calayhi wasalam weelasha dahabka ah iyo qalinka inaan ku adno kuna cunno iyo inaan xariir iyo diiraajba labisano haddana aan ku fadhiisano baabu jawaas bannaanayn baabkeedii waayo inay bannaan tahay lubsi alxariiri xariirta labisashadeeda inay u bannaan tahay liman xika qofka ay xikadu ku dhacdo waa cudur cudurada ka mid ah labiska xariirta ayaa daaya u ah dadka noocaas ayaa loo ogol yahay ragga haddii loo diiday waxaa loo ogolaanayaa cudurka xikada la yidhaahdo waa cabada cabbada korgo'go'a labiska xariirta ayaa daawow ah baa la yidhaahdaa waa loo ruqsiyeeyaa haddii cudurku ka dhammaadana way joojinayaan wacnaanasin an qaalo wuxuu yidhi rakhasa rasuuluullaahi rasuulku wuxuu u ruqsiyeeyey ama uu u dameeyey sala allahu calayhi wasalam lizubayr iyo cabdiraxmaan ibni cawf radia allaahu canhuma labadeedaba ilaahay ha ka raadi noqdee fii labsi alxariiri xariirta labisashadeeda lixikatun bihimaa cudur ku dhacay sababtii cudurkaacadada la yidhaahdo ee ku dhacay sababta uu ugu ruqsiyeeyey cabdiraxmaan ibni cawf iyo ninka subayr lagu magacaabo haddii cilladdu ay dhammaato way dhigayaan oo cillad dartii baa loogu oggolaaday sidoo kale injirta qofka ay ku badato aydagana isagana yaa loo ogol yahay gobol xariira intuu soo qaato inuu madaxa ku camaamadaysto waayo bahashu aad bay u dhigtaa markaa kadib baa mar allaala markay saa u soo qabsato way sibiraxdaa ileen ee xariirtu aad bay u tahay dhar jilicsan sidaa darteed ayaa mar allaala markay saa u soo qabsata way soo hoobanaysaa isagana yaa loo ogol yahay leeyahay xaaladda noocaas ah ayaa la tilmaamayaa waana ruqso rasuulku wuu ruqsiyeeyey qofkii arrintaasi ay ku dhacdo baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can iftiraashi juluudi numuuri haramacadka baalka lagu magacaabo maqaarkiisa in firaash laga dhigto iyo waalrukuubi calayhaa in la rukuubsado maqaarkiisa inaad ka dhigato shay gaadiidkaaga aad ku dul fadhiisato barkin iyo wixii markaa lamida aad ka samaysato waa nimirta ama waa shareelka ama waa harancadka can mucaawiya radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa tarkabu alkhaza iyo walaninnaara khasdiga waa xariirta rukuub ha ka dhiganina oo shayga rakaabkiina inaad ku dul fadhiisataan ha yeelina iyo namuurtoo markaa ah waa juluudka iyo haragga bahalka namuurka lagu magacaabo ama haran cadyaalka kuwaasna markaa waa mamnuuc xadiiثun xasan rawaahu abu daawuud iyo waqayrihi biisnaadi maliixi can abiihi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala اllahu calayhi wasalam naha wuxuu reebay can juluudi الsibaaci dugaaga maqaarkooda wax allaala wixii duurjoog ah haragooda geela lo-da ariga iyo wixii lamid ah qofku uu ka samaysan karaa amaa waxyaabaha ka soo haray sibaaca ah rasuulku wuu diiday sala allahu calayhi wasalam rawaahu abu daawud watirmidi iyo wanisaa-i biasaaniidin saxaax wa riwaaya tirmidi naha can juluudi sibaac wuxuu diiday rasuulka sal allahu wasalam ee maqaarkooda an tuftara in la firaashto infiraasho markaa laga dhigto baabu yaquulu qofku wuxuu dhihi lahaa idaa labisa hadduu boonaysiisto uu maro cusub soo gato sannaahu wuu magacaabi jiray bismihi magaciisa cimaamad aw qamiisan aw ridaa'an wuxuu yahayba go-aan cimaamadaan qamiiskan allaahuma ilaahayow laka alxamdu buu oran jiray ilaahayow adaa mahad iskale anta kasawtaniihi adigaa imara sheegay adigaa imara sheegay oo dharkan isiiyey cimaamadan ama go-aan ama qamiiskan as'aluka waxaan ku weydiisanahayow khayrkiisaa ku weydiisanaa iyo khayrka loo sameeyey dharkaa kale nasiib badan inaa intay jeenis soo gato wuxuu ugu talagelayaa caawa inay ku tunto midaa intay soo gadatay dirca waxay ku talagelaysaa caawa inay kalaab ku aado midoo surwaal soo gadanayo ugu talagalayo inuu jamaacada iyo jimcada ku tukado allaahu akbar wixii ayaa kala nasiib badan dharka laf ahaantiisa iyo waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala qofka inuu ka baryo khayrkii wanaagga inuu waafajiyo waa lagama maarmaan mar allaala marka inta dharka aad tukaanka ka soo gadatoo tukaanka ka soo qaado oo dukaankii aad dharka ka keenta waxaa meesha ka imaanaysaa inaad khayr iyo shar labadaba u isticmaasho marka dharka harka loo isticmaalo iyo dharka sharta loo isticmaalo kan khayrka loo isticmaala loogu talagalay ilaahi baa marka shartiisana laga magan galaa khayrkiisana ilaah waa la weydiistaa baab istixbaabi ibtidaa'i bilyamiini fi llibaas in miligta laga bilaabo labiska ayuu baab u yahay markaad labiska xiranayso inaad midigta ka bilowdo lugta midigta ah gacanta midigta ah ka bilow diraca markaad gashanayso gacanta bidixdaa biloolka ha geliyina midigta geli sirwaal markaad xiranayso bidixda ha ka bilaabina midigta ka bilow xaaladahaasaa markaana loo tilmaamayaa haada albaab baabkan ee kamaa qad taqadama wuu noo soo hormaray wuu noo soo hormaray maqsuduhu qasadkiisa wadakarnaa waxaana soo sheegnay alaxaadiida asaxiixata fiihi axaadiisyo saxiix ah ayaan baabkaa ku soo sheegnay ciddii markaa xasuusata baabka midigta in wax laga bilaabo cunitaanka cabitaanka marqaadashada qubayska waysaqaadka xaji aswadka dawaafka waxqabixinta waxqaadashada iyo wixii lamid ah oo dhan horay ayaan markaa u soo marnay sidaa darteed aad ha loo dawaalo xaqa iyo wanaagana ha lagu socdo aadaabyaarkana la amrahayna aan samayno labiskiina loo diiday aan ka tagno kana loo dirayna aan qaadano abwaabu aadaabinaan baanu gelaynaa yaldijaac jiifka iyo hurdada iyo sida loo seexanayo aadaabteeda iska daa wax kale saan u seexan lahayn baa nala barayaa saa u jiifanaynaa lugahanaa kor u taagaynaa madaxnaa dhulka dhigaynaa ma isgedgedinaynaa midignaa u seexanaynaa mase bidix waa inuu casharada nagu soo socdo haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala ilaa xaqa waxaan ka baryanaa inuu xaqana waafajiyo daacada iyo diinta nagu sugo ilaa waxaan ka baryaynaa inuu diinta islaamka kuwa ku socdae ku dhaqangeeyo ilaahay naga dhigo aadaabtaa lasoo tilmaamayo dad ku socda inaan noqono aadaabtii hurdada sida loogu talagalay inaan u seexano soo nabigay fariisan jirnay inaan u fariisano sida nabiguu tukan jiray inaan u tukano si ilaahay subxaana watacaala khayr iyo wanaag naga gaarsiiyaan ilaahay ka baryaynaa ilaah in allaala inta xaqa ku socoto xaqa allah ku sugo intaanan ku soconin xaqa allah kusoo dabaalo allah kusoo celiyo khayrka iyo wanaagga ilaahay hana waafajiyo intuu xanuunsan caafimaataaniyo ilaahay ha siiyo intuu dhibaataysan dhibka allah ka rafaco intii khayr qabtaa khayrka allah u siyaadiyo intii shar ku dhex jirtaa ilaahay ka gaaro rabbi hanooga soo celiyo salaadiku culustaba allah u fududeeyo salaada allah u sakhiro in allaala inta muraad muraadkooda oo kheyra ilaahay ha u sakhiro ilaahay ha u sahlo subxaana watacaala carirta allah noo hagaajiyo caafimaadtaanahana allah noo siiyo qofnuu ku camalfalo ilaahay ha nooga dhigo waalidiintooda iyo diintooda iyo xaqa iyo kulli wax anfaca ilaahay ha ka dhigo subxaanahu watacaala allahuma aamiin allahuma aamiin allahuma aamiin wabilaahi towfiiq